bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cugdata min lisaani yafqahu qowlii qaala lmusanif raximah llah faslun hada fasilun kani fasl weey tuqadar waa la qadaraa alxarakaatu xarakaadka ayaa la qadaraa xarakaadka athalaatu saddexdaa fil ismi ismi dhexdii ayaa lagu qadaraa ismiga almudaafi la tiiriyey ilaa yaa ilmutakalimi ka hadlaya ya-diisa loo tiiriyey wadaalika tusaale naxwu ghulaamiy addoonkaygi iyo wixii lamid ah weeyi wabni iyo inankayga wa fi lismi ay wa tuqadaru waa la qadaraa alxarakaatu waa la qadaraa xarakaadka athalaatu ee saddexda ah fi lismi ismi dhexdii ayaa lagu qadaraa ismigaasoo almucrabi la alladii ismigaasoo aakhiruhu ay aakhiru ladii ladiga aakhirkiisu alifun alifi ay tahay aliftaasoo laazimatun joogta wadalika tusaale naxwu alfataa iyo wixii lamida wey wiilkii dhallinyarka ahaa walmustafaa kii la doortay wa muusaa iyo muuse wa xublaa iyo gabadhi uurka lahayd wa yusamaa waa la magacaabaa haada nawcu noocan waxaa lagu magacaabaa maqsuuran maqsuur baa lagu magacaabaa watuqadaru waa la qadari addamatu damadii ayaa la qadari wlkasratu iyo kasradii ayaa lagu qadari oo lagu niyoon filismi ismi dhexdii ayaa lagu qadari ismigaasoo almucrabi lacraabi alladii ismigaasoo aakhiruhu ay aakhiru ladi ladiga aakhirkiisa yaa-un yay ay tahay ya-daasoo laazimatun joogtaa ya-daasoo maksuurun lahoos dhigi maa shay lahoos dhigi maaga oo habata wasaqara sugnaaday qablahaa ay qablalyaa-i-ada horteed sugnaaday wadalika tusaale naxwu lqaadi kii wax xukumayey weeyi waddaaci iyo kii yeedhayey weeyi wlmurtaqi iyo kii wax korayey weeyi wayusamaa waa la magacaabaa haadakan annawcu ee nooca ah, manquusan manquus baa lagu magacaabaa wadalika tusaale naxwu qawlihi tacaala yawma yadcu daaci wadkur xus yawma maalin xus yadcuu u yeedhayo addaaci yeedhuhu u yeedhayo muhdiciina xaal ay yihiin bay soo bixi doonaan muhdiciina xaal ay yihiin bay soo bixi doonaan kuwo degdegaya ila daaci daaciga xaggiisa u degdegaya wa tadharu way muuqani fiihi ay fi smi lmanquusi ismiga manquus dhexdiisa way ka muuqani alfatxatu fatxadu way muuqani likhifatihaa ay likhifati lfatxati fatxada fududideeda aawadeed bay u muuqani wadalika tusaale naxwu ajiibuu yeela oo ajiiba weeyi daaciy allahi daaciga ilaahay iyada oo ajiiba weeye watuqadaru waa la qadari addamatu damadii ayaa la qadari wlfatxatu iyo fatxadii ayaa la qadari fi lficli ficil dhexdii baa lagu qadari ficilkii almudaaric mudaarica ahaa ficilkii almuctali bukay bilalifi alifta ku bukay ficilka mudaaric ee alifta ku buka damadii iyo fatxadii ayaa lagu qadarayaa wadalika tusaale naxwu zaydun zayd yakshaa waa cabsanaya iyo wixii lamid aweey iyo walan yakshaa ma cabsanayo iyo wixii lamid a ah weeyi wa tuqadaru waa la qadari addamatu damadii ayaa la qadari faqad oo keliya fi lficli ficil dhexdii baa lagu qadari ficilkii almudaarici mudaarica ahaa mudaaricii almuctalli bukay bilwaawi wowda ku bukay awilyaa aw bilyaai ama ya-da ku bukay ficilka ku buka wowda iyo ya-dana dama ayaa lagu qadari buu ku yidhi wadaalika tusaale naxwu yadcuu waa yeedhayaa wayarmi waa watadharu way muuqani alfatxatu fatxadu way muuqani fi lficli ficil dhexdii bay ka muuqani ficilkaasoo almudaarici mudaarica ficilkaasoo almuctali buka bilwaawi wow ku buka awilya ow bilyaayi ama ya ku buka wadalika tusaale naxu lan yadcuwa ma yeedhaya iyo wixii lamid aweeyi walan yarmiya ma ganaya iyo wixii lamid aweeyi waljasmu jasmo fi halaaati halaaada la jasmiyaa kaa-inun wuxuu ku sugnaaday bilxadfi gooyin buu ku sugnaaday wadalika tusaale kamaa taqadama bayaanuhu waa sida cadayntiisu ayna soo horumartay faslun alismu ladi laa yansarifu fasalkan sheekhu raximah llahu tacala wuxuu kaga warramaya waxaynu kusoo guda jirnay baabkii baabulicraab ahaa baabka baabulicraab wuxuyna yidhi lafdan aw taqdiira icraab mid waa icraab daahira oo muuqda waa icraabka aynu kusoo dhex jirnay intaa hore oo dhan icraabna waa icraab taqdiiriya marka icraabkii taqdiiriga ahaa ayaa doonaya sheekhu raximah llahu tacaala halkan inuu kaga warramo markaa wuxuu ku sheegi doonaa dhowr buu ku sheegi doonaa oo ma wada dhammaystirayo kutubta dambaynu insha allahu tacaala waxa weeye aynu ku arki doonaa wuxuu yidhi sheekhu xarakaadka saddexda ah waxaa lagu qadarayaa ismiga loo idaafeeyo yaa-ulmutakalimka xarakaadka saddexdaa horta waan garananaa bay la tahay waa damada ila ismi waynu soconnaay waa damada iyo fatxada iyo kasrada soo saddexdaa maa saddexdaa xarako waxaa lagu qadarayaa buu ku yidhi ismiga loo tiiriyey yaa u mutakalimka ghulaami iyo ibniina wuu ku tusaaleeyey ya-da yaa mutakalimka lianna ya almutakalimi yakunu maa qablahaa maksuuran limunaasabatiha ya-da yaa mutakalimkaa waxa iyada ka horeeya wuxuu ahaanayaa mid hoos dhigan munaasabo aawadeed baana loo hoos dhigaya yada yaaulmutakalimka a qofka hadlaya yadiisa weeyaan soo ma xarafka ka horeeya wuxuu noqonayaa mid maksuur ah hoos dhigan maxaana loo kasrinayaa waa limunaasabatiha ya waayo ya-da waxa munaasabo waa mar kasta dee kasra soo ma sidaa aawadeed xarafka iyada ka horeeya waa la hoos dhigayaa halkaa waxaynu ka garanaynaa walmaxalu lwaaxidu laa yaqbalu xarakatayn maxalka keliyihiina wada qaadan maayo mar keliya laba xaraka laba xaraka ma wada qaadan karaa labada xaraka ee meesha yaalla waa maxay waa kasrat almunaasabati lilyaa iyo xarakat alicraabba meeshii la doonayo kasradii u ahayd ya-da iyo xarakadii xarakatulicraab ahayd oo xarakatulicraabku marna de waa damo haddee baaburafco la joogin asal u ahayde marna waa fatxo iyada asal u ahayde marna waa kasro iyada khafdo asal u ahayde soo ma markaa mar wada qaadan maayo labada xarako labada xarako mar keliya wada qaadan maayo laakiin maxaan samaynaynaa marka waxaa la qadarayaa xarakaadkii xarakaatul icraabka ahaa ayaa la qadaraya sababta loo qadarayana waa maxay maxalkii ayaa ku mashquulay xarakatulmunaasaba ma fahna aad masoo yar dhawaada maxalkiibaa ku mashquulay xarakatulmunaasaba sidaa aawadeed xarakaatul icraabkii muuqan lahaa waynu qadaraynaa waynu qadaraynaa waayo maxalkii ayaa ku ayaa ayaa ayaa ku mashquulay xarakatulmunaasaba xarakatulmunaasaba sida aawadeed xarakadii xarakatulicraabka waynu qadaraynaa maadaama maxalki uu ku mashquulay xarakatulmunaasaba maslabani marka maxaynu odhanana jaaa ghulaamiy ra'aytu ghulaamiy marartu bighulaamiy iminka ghulaamiy hulaamun bu ismigu asama samrayn yaadi yaa mutakalimkii baa loo idaafeeyey yaada yaa mutakalimkii maxay doonaysaa waxa ka horeeya in la kasriyo oo lahoos dhigo jaa-ine maxay doonaysaa ya in la rafciyo doonaysaa soo maa markaa maxalku oo miimka ihi hulaamun miim baa u dambeeye mar keliya laba xaraka wada qaadan kari maayo damadii iyo xarakadii xarakatu munaasabaad mar keliya kuma wada kulmi karaan maxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa xarakadii xarakatul icraabkeed waynu qadari maadaama oo maxalku uu ku mashquulay xarakatulmunaasaba maxaynu ohanayna marka jaa ficlu maadin mabni ala fath ila maal lahu min acraab ulaami faacil marfuucu bija wacalaamatu rafyi damat muqadarat calaa maa qabla yaai mutakalim manaca min duhuuriha ishtigaalu maxali bixarakati munaasaba saasaynu ohan liana alyaa laa yunaasibuha ilaa kasru maa qablaha mayna basidayn wabnina way ku cadafan tahay ra'aytu ulaami ulaami mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu muqadarat calaa maa qabla yaai mutakalimi manaca min duhuuriha ishtigaalu maxali bixarakati munaasaba marartu biulaami kasrat mqadarat alaa maa qabla ya mutakalimi manaca min duhuuriha ishtiaal maali bxarakati munaasaba inkastoo maxamed ibn maali uu leeyahay kitaabka horena waynu ku sheegnee marka kasrada de kasradan joogtaa un weeyaana kasro kalana qadarinba way iswaafaqeen soo ma mana kasra joogin way joogtaa ma waa kasradan joogto una tu kala haba raadin buu leeyahay wuxuu yidhi tarku lmawjuud wa alab lmafquud laysat min baab alxikma bu yidhi shay jooga in laga tago waxaan joogina la raadsadaa min baabi xifku kamid mid maaha buri ee inaga daayo tan joogta un ku icraaba tan joogta ku icraaba halkaasu maray duqi waa yahay marka maxay noqonaysaa ismiga mutakalimka iyo almutakalimka loo idaafeeyo saddexda xarakaba waa lagu qadarayaa saxiix wala la muna basidan imika waan fahnay la tahay afar shardi baanu dhigana ya anlaa yakuna maqsuuran wa an yakuna manquusan wa an yakuna musanan waanlaa yakuna majmuucan jamca mudakrin afartaa waa inaanu ahayn saxiix wala la afartaasi waa inaanu ahayn afartaa waa inaanu ahayn hadduu maqsuur noqdo ka warrama maqsuurku inoo soo socdaa waa ismiga akhirkiisa ay alifi fadhidee hadduu noqdo see la yeelaya dee aliftiisi way iska joogaysaa maqsuurka aliftiisi e way iska joogaysaa xarakadiisina sidiiba subaad ugu qadaraysaa maxaad odhanaysaa jaanii fataaya ra'aytu fataaya marartu bifataaya mayna basidayn ya qur-aankay ku sugan tahay hiya casaaya qaala hiya casaaya casaamuna ismi maqsuurayn aliftiisa mana jirin layalaya mutakalime marka hadduu mutakalim haddee mutakalimkii u noqdeen ismigaasi iyo mutakalim haddee loo idaafiyo ismigii manquus ismigii maqsuud baan ujeedaa waxba isma bedelayso aliftu sidiisi ma ahanaysa aliftu say noqonaysaa siday ahaan jirta may ahanaysaa marka marka ismi maqsuur waa inaan hayn ismi maqsuur he waa inaanu ahayn adda ma fahanteen dee sidiisi maad u idhaabaysa wa anlaa yakuna manquusan manquusna waa inaanu ahayn manquusna waa inaanu ahayn manquuskuna waa maxay waa ismiga akhirkiisu ayaada fadhida way inoo soo socdaa soo ma hadduu kaa noqdona ka warrama dee kaa yaabaa u dambayse ya-dii ismiga manquuska iyo mutakalimka ku idqaamo adke maxay noqonaysaa jaa qaadiya ra'aytu qaadiya marartu biqaadiya sideedii baad ugu qadaraysaa damatun muqadaratun cala alya manac min duuriha thiqal weeyaan saxiix wala la haddii maqsuur noqdana waynu arag hadduu manquus noqdana saasaa la odhanaya hadduu musano noqdo ka warrama ya ismu ya mutakalimka laga gaafiya hadduu musano noqdo ka warrama hadduu musano noqdo xaalatu rafaa aliftu sideedii bay ahaanaysaa xaalatu rafaa aliftu sideedii bay ahaanaysaa maxaa la odhanayaa jaaanii muslimaaya mayna saxayn aliftu sideedii bay ahaanaysaa muslimaaya sideedii baad u icraabaysaa xaalatu rafaa musana maxaa la icraabi jiri dee sidiisa una iraab dhib male haye xaaladda xaalatu nasba iyo xaaladda xaalatu jar'a saw ya may ahaan jirin labadii yood ba la isku idqaamaya marka nuunkiina lilidaafa loo goynaya maxay noqonaysaa ra'aytu muslimaya marartu bimuslimaya saasay noqonaysa maxay noo yimiday jamcu mudakar asaalim jamcu mudakar asaalim xaalatu rafc maxaa lagu rafcin jiray wow waan soo dhiganay made amridigii dib u laabta wnun wlwaawu fiika muslimiya udmirat wanuunu fi latublawunna qudirat mana caddayn halkaas waa iska waadixba maxaa la samaynayaa wowgii baa isaga ya loo gediyaya yadii wowga laga soo gediyey ayaa lagu idqaamaya yadii a mutakalimki maxay noqon jaanii eh, muslimiya mana saxayn ra'aytu muslimiya marartu bimuslimiya marka dambana la yabahda labadiiyo odun ba la isku idqaamaya marka hore xaalatu rafcana wowga ayaa loo gadiyaya yada yada lagu idqaamaya mayna basidayn intaa waa inaanu ahayn ismiga maqsuur ismiga iyo mutkalimka loo idaafiy intaa mid kamida waa inaanu ahayn intaa hadduu yahay de sidii kuwa loo icraabay yun baa loo icraabaya qaabkaana waa loola dhaqmaya halkaa maxaan kaga baxnay waxaan kaga baxnay sadarka fi lismi lmudaafi ilayya ilmutakalim naxwi ghulaami wabni halkaasaan kaga baxnay isaga ka soco wa fi lismi lmucrab aladi aakhiruhu alifun laazima buge ismiga mucrabkaa ee aakhirkiisa ay alif laazimihi fadhidana saddexdii xala kaba waa lagu qadarayaa ah, ismi bu ina yidhi maxay naga baxay ficil iyo xaraf mucrab bu ina yidhi maxay naga baxay mabni alladii aakhiruhu alif buu ku yidhi ismiga aakhirkiisa ay ayaadu fadhidaa naga baxay laazima buu yidhi alifta aan joogtada ahayna saddexda xaalaba waa in la helo aliftiide kaasay naga baxay asmaaulkhamsa alifa mar lagu icraaba masnaha alifa mar lagu icraaba lakin ma laazim ba maya laazim ma hade kuwaasay naga baxaya waa ismiga alfata iyo almustafa iyo muuse iyo xublaaye saddexdiiba waa lagu qadarayaa ya markaa eeg ismiga maqsuur baa la dhahdaay tacriifkiisa waad garan waad baranaysaa waxaa kalood baranaysaa kayfa tu kayfa yucrab sidee loo icraaba waxaa kalood baranaysaa lima sumiya maqsuuru maqsuura maqsuurka maxaa maqsuur loogu magacaabay saddexdaa arrimood saddexdaa jaanibka istaag tacriifkiisu waa maxay kullu ismin isagaa kuu qoray mucrabin aakhiruhu alifun laazima maynaan taasunayn tacriifkiisa waa intaas waa ismi kasta ficil iyo xarafaa baxay mucraba mebni baa baxay aakhiruhu alif kaiye u dambaysaa baxay laazima kayna laazima ahayn baa baxdee tacriifkiisa waa kaa xukunkiisa ka waran xukunkiisa tuqadaru alxarakaatu halaaa saddexdii xaraka waa lagu qadaraya damadii waa lagu qadaraya fatxadii waa lagu qadaraya kasradii waa lagu qadaraya jaa alfata ra'aytu lfata marartu bilfata saddexdii maa lagu qadarinsha mayna basiidayn waa basiid bay la ta xukunkiisiina garanay lima sumiya maqsuuru maqsuuran maqsuurka maxaa maqsuur loogu magacaabay limrayn laba arimood labadaba waad kaga jawaabi kartaa kitaabkuna u idin qoraya oo maqsuurka min alqasri baa laga keeno xagga luqada alxabsu baa la dhahdaa xabsi baa la dhahdaa ama manci baa la dhahdaa mid waa mida waxaad oran kartaa liannahu did lmamduud wuu qoraya kitaabku wuxuu kasoo horjeedaa ka mamduudka ayuu kasoo horjeedaa ka mamduudka ayuu kasoo horjeedaa waa ka labaade lnnahu maxbuusun can duhuuri xarakaati xarakaadka inay ka muuqdaan baa loo diiday labada cilo labadaba waad kaga jawaabi kartaa wtacliil walu ansaba buu leya sheekhu tacliilka hore ayaa munaasabo badan biqowlihim almaqsuuru wlmamduud ay dhahdaan kaasaa munaasabo ayaa aad iyo aad u ansaba buu leya sheekhu in la ydhaahdo lnahu did lmamduud in la dhahdo lima sumiya maqsuru maqsuuran haddii lagu ihahdo lnahu did lmamduud ka mamduudka ee hamsada u dambaysu saxiix walala intii arrimood baad haystaa way la tahay markaa su ayaa kugu soo arooraysa ah maa lagu wada qadarayan ama munsarif ha ahaado ama yuuna munsarif noqonin horta tusaalayaasha halkan inoogu qoran ama macrifo ha noqdo ama nakira noqdo alfata iyo almustafa iyo musa waa macrifo xubla laakin waa nakirada iyo casa iyo raxa iyo kuwaas maxay nawini qorayaay dee nakiray noqonayaan sawma ka marka lagu qadarayaa shaarixu nawini qoraya marka lagu qadarayo xarakaatlcraabka saddexdaa waa idaa kaana munsarifan marka uu munsarif yahay weeyi ismiga maqsuur haddii uu hayru munsarif noqdo ka warama hayru munsarif haddii uu noqdo xaalatu rafca waxaa lagu qadaraya damadii waad garanaysaa xaalatu nasbe iyo xaalatu jarna maxaa lagu qadaraya fatxadii baa lagu qadaraya fatxadii baa lagu sida muusa oo kale iyo xubla oo kale iyo xubla oo kale iyo maxaa lagu qadaraya kuwa xaalatu nasbe iyo xaalatujar waxaa lagu qadaraya fatxadii baa lagu qadaraya waayo ismiga maalinsalka kasri may geli jiri may geli jirte may may geli jirin marka intaas waa tambiih eh, baraarugsanaada xasuusnaada marka ismigaa maqsuur saddexdaa dhinac baan iska taagnay tacriifuhu iyo icraabuhu iyo lima sumiya almaqsuuru maqsuuran saddexdaa jaani wixiina yidhi damada iyo kasrada waxa lagu qadarayaa ismiga mucrabka ee aakhirkiisa ee ya joogtii fadhido halkana manquuskii buu doonaya inuu ka tilmaamo manquuska dhisma saddexdaa dhinac ka istaag tacriifuhu icraabuhu lima sumiya almanquusu manquusan haye tacriifkiisa isagaa kuu tacriifo oo kullu ismin mucrabin aakhiruhu yaaun laazimatun qablahaa kasra intaasuu kugu tacriifiya soo ma waa ismi maxaa baxay ficiliyo xaraf mucrab mebni baa baxay aakhirkiisa waa inay yay fadhido kay alifi fadhido iminka aad ka soo hadalnay ayaa ku baxay laazima buu ku yidhi soo ma kayna joogtada ahayn baa baxday yada aan joogtada ahayn musanaha mar lagu cilaaba asma khamsa mar ba yaa lagu cilaaba lakin de laazim maksurun maa qablaha baa la yihi waxa ka horeeya yadan waa inuu kasrisan yahay aduna kasrisnayn ka war u reeban sida dhabyun oo kale iyo dee noqon maayo ismi manquus noqon maayo sidee loo icraabaa sidee loo icraabaa wuu kuu sheegay damada iyo kasrada waa lagu qadarayaa damada iyo kasrada waa lagu qadarayaa fatxadana xaalatu nasbana waa laga muujinayaa icraabta sida loo icraabana waa sida ma fahamten hadda damada iyo kasrada waa lagu qadaraya damada iyo kasrada waa lagu qadaraya aye fatxada oo xaalatu nasba ana waa laga muujinayaa saasa loo icraaba qodobkii saddexaad lima sumiya almanquusu manquusana laba laba jawaabood labadaba waad kaga jawaabi kartaa lnahu naqasa minhu bacd xarakaat xarakaadkii barhkiibaa laga dhantaalo laga nuqsaamiy kasradii iyo damadii maa lagu qadarin waa nuqsaano waa laga nuqsaamiy ilaa asalku marka hore waa in laga muujiya soo ma haye waxa kaloo la odhan karaa o lnahu yuxdafu aakhiruhu litanwiin aakhirkiisaa la xadfaa markay tanwiini timaado markay tanwiini timaado oo eeg haddii ay kulmaan oo la tanwiiniyo ismigii manquus iyo tanwiini haddii ay kulmaan liltiqaai saakiniin aawadeed baa yadii looga xadfaya ayaa yadii looga xadfaya hadda somaynaan fahmin liltiqaai saakiniin aawadeed ayaa yadii looga xadfaya famaa lahu min haada min haadin haadintaasi de waa mubtado wey waxaan ujeeda waa isagii oo majruuro wey maan maan maan la tanwiini waa la tanwiini dee yadii laba kulmayo yadii ha la kulmi maayo marka ismiga manquus haddii la tanwiiniyo ismiga manquus haddii la tanwiiniyo ya-dii way go-aysaa maxayna u go-aysaa iltiqaau saakiniin aawadeed ayay ya-dii u go-aysaa masalada ma fahamten mise way yar adag tahay aad ba ufududahay sheektay aad ba ufududahay waa yahay markaa labada cillo labadabood kaga jawaabi kartaa sababta manquus loogu magacaabay xarakaadkiisi bar ka mida ah laga nuqsaamiyey ama maahee naqsigan laftiisa waxba looga jeeda aakhirkiisa ayaa la xadfayaa marka la tanwiiniyo marka la tanwiiniyo halkaana waxaa nagaga baxay ismigii manquus bay nagaga baxay ismigii m ya manquus baa la dhaha ismigi yaaba kubuka manquus baa la dhaha ka horena maqsuur baa la dhaha iyana iska dhex khaldamin ka yaa lifti u dambaysa waa maqsuur ka yaada u dambaysaana waa manquus intaana ma fahni waan fahnay la tahay ismigaa hore laftiisa waxaa dhici karta in la haleeshiyo akhirkiisa alif ismiga maqsuur akhirkiisa inay tanwiin haleeshaa suuragala markay tanwiintu haleesho aliftii lafdi ahaan way dhacaysaa de marka oo waxaad ohanaysaa jaanii fatan ra'aytu fatan marartu bifatan meelaha in badan ku arkaysa haddaad meelaha ku aragtaan ha yaabinaya ha yaab way qadarantun sababta loo iltiqaabsaakinin baa dhacayda tanwiintii iyo aliftii aliftii mayna reebanayn tawintuna waa nuuna muna reebanayn de iltiqaa saakiniin baa la gooyey hadde xarfu ciliya xarfu saxiix ay kulmaan ila tawintu xarfu saxiix maxaa la samaynaya de xarfu ciliha la goynaya soo ma waa basiir bay la tahay markaa kan laftiisuna isna waa siday haddii tawintii ay la kulanto yadi waa la jarayaa laakin ismiga haddii al ay ku jirto yadu way sugnaanaysaa sida alqaadi iyo addaaci iyo almurtaqi iyo wa kala saasaa la odhanaya marka ismiga hore iyo mutakalimka loo idaafeeyey lilmunaasaba loogu qadaraya ismiga akhirkiisa ay alii fadhida maqsuur leedhaana litacadur baa loogu qadaraya ismiga akhirkiisa ayay fadhidana lihiqal baa loogu qadaraya lihiqal ayaa loogu qadaraya tacaduran fi lif istidqaala fi lwaawi walyaai fakud mithaala ka qaala muusa macshar alyahuudi ya'tii muxammadun wayaqzuu manjaxaad in badan waan ku dabdin jirnay soo ma waan garanay la tahay markaa hiqalow maxaa tahay mise tacadurka horey tacadurow maxaa tahay tacadurka waxaa la dhahdaa huwa anlaa yakuna alxarfu ladi huwa maxalu lcraabi qaabila lilxaraka tacadur waxaa la dhahdaa xarafka maxalulcraabki inuuna xarakada aqbali karin dee waa tacadurka waa alifta alifta ma suuragal ba in la xarakeeya suuragal ma suuragal waxa weeyaan ma aha hiqalkuna waa maxay huwa an yakuna alxarfu ladi huwa maxalu lcraabi qaabila liaraka qaabila lixarakati lcraab xarafka u dambeeya ee maxalulicraabkii waa inuu aqbalaya xarakadii xarakatulicraabka ayd laakinahaa haqiilatun caleyh way ku culustahay waa wowda ya wowda iyo yada wey wowda iyo iyo yada wey lakin da ismigu ya-un weeyaan ismigu ya-un bu ku bukooda wow ma ku bukooda wow kuma bogodo laa yujudu fi liqati alcarabiya isman mucrabun aakhiruhu waawun ilaa zamandu waqamanduhu fa fi lcajamiyat waamadu wafuufa fi lxikaayaat ba odhan jiren waa qaacidoon gaari doonaa insha allah waka marka halkaa maxaynu kaga baxnay asmaadii baynu kaga baxnay in lilmunaasaba loogu qadaro in litacadur loogu qadaro in lithiqa loogu qadaro waa intaasu icraab halka inoo yaala yawma yadcu daaci alqaadi iyo adaaciya iyaga wa inii muuqdaan yawma waxaa la odhanaya waa darfu zamaan waxay ku tacalluqaysaa ficil maxduufo uu kura ah. yadcu ficlun mudaaric marfuuc wa calaamatu rafyi damatun muqadaratun marfuucun litajarudihi can naasibi wاljaazimi wa calaamatu rafyihi damatun muqadaratun cala alwaawi اlmaxduufati liitiqaa'i saakinayni manaca min duhuuriha alstiqaalu istiqaal ba u diiday liannahu ficlu mudaaricun muctalu laakhiri bilwaawi munafiqal u diidin waa iqal addaaci faacilun marfuucu wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alyaai lmaxduufati takfiifan manaca min duhuuriha alstithqaalu liannahu ismun manquus baa la odhanaya amana basidan culima ya waa basiid muhiciina waa xaaloo yakhrujuuna faacilka ku jira awowgaa laga xaalaynaya ila daaci ilaadaasi waa xadfu jar addaaci is majruurun biilaa wa calaamatu jarihi kasratun muqadaratun calى lyaa maxduufati takfiifan manaca min duhuuriha alstiqaal aw athiqal liannahu ismu manquus mayna basiireen waa basiid hadday meela inaga wartim adoo kaa ciraabteed waa basiide kitaabkaa idin qorayaba ya kitaabka ayaa idin qorayaba marka culimadu waxay leeyihin addaaci iyo yoma yadcu daaci maxaa looga gooye ila ismiga manquus waxaan idinku yidhi haddii la tanwiiniyo oo tanwiin aakhirkiisa ay gasho tanwiinta aawadeed baa loo goynayaa maxay yadii loo goynaya waxaynu kusoo marnay afcaashiina saddexayd maadin bu inala maadin maxaa loo loo gooyey de ismanqus maadi maynayn maxaa loo gooyey tanwiin baa taalla yadiina way taalla istiqaal saakinayn baa dhacay goo yada haddaba halkan waayo dhacay culimmadu waxay leeyihiin laamtii ayaa laga soo qaaday sida tanwiinta oo kale laamtii ayaa laga soo qaaday sida tanwiinta oo kale oo markay tanwiinta iyo yadu kulmaan sidii ya-da loo goynayey ayaa markay laamta iyo iyo ya-da kulmaana ya-dii loo goynayaa kitaabkiina ana ku tacliilinaya sida waad eegan doontaa waad akrisan doontaa waa iska basiid fatxadu iyada way muuqanaysaa maxay umuuqanaysaa likhifatiha way fududahay iyadu sida aawada way muuqatay ajiibu daaciya daaciya mafcuulun bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala aakhirihi saasay isaga uga muuqanaysa haddaba xilimaa lagu qadaraya domada iyo kasrada fatxaduna ay muuqanaysaa wa idaa kaana munsarifan marka uu munsarif yahay weeyaan hadduu siiqatu muntahaaljumuc nodo ka warrama isaguna ismigii manquus hadduu siiqatu muntahaaljumuc nodo waxaa la samaynayaa damadii waa lagu qadarayaa damadii waa lagu qadarayaa kasradiina fatxaa lagu qadarayaa ila siiqatu muntahaaljumuc waad garanaysiin nasbadiina way ka muuqanaysaa tusaale haadaa jawaarin wa marartu bijawaarin haadaa mina mubtadain waa iska mubtad ha xarfu tamida ismu ishaara mamnuc sukun fi maxal fil mubtada jawaarin khabaru mubtada marfuuc bilmubtada wa calaamatu rafi damat muqadaratun cala alyaa almaxduufa almucawad canha tanwiin aye manac min duhuuriha athiqal saasaa la odhanaya tadambana maxaa la ohanaya marartu bijawaarin bijawaarin albaw xarfu jarin jawaari is majruurun bilbaw calaamatu jarihi fatxatu muqadaratun cala alyaa almaxduufa almucawad canha tanwiin saas baa la odhanaya kitaabka laftiisuna wa idin qoraya xaalada dambana way ka muuqanaysaa ra'aytu jawaariya saasaad odhanaysa iyada halka asmaadii baan kaga baxnay afcaashi baa inoo timida afcaashi way fududa soo khulaase ficilku imise xarafu ku bukooda saddex ima alwaaw wa ima alif wa ima alyaa imise xaaladood bu maraa saddex ima an yakuna marfuucan wa ima an yakuna mansuuban wa ima an yakuna majruura soo ma wa ima an yakuna majzuuman iska ilaaliya zadiya racdon kala saarade soo ma waayo iyo in soo saddex ama marayo saddexna wuu ku bukoodaa saddex xaaladoodna wuu maraa haddaba ficilku hadduu alif ku buko ama uu ku buko ama ya ku buko xaalatu rafcana ay joogo ficilkaasi waa lagu qadarayaa masla fahnay waan soo dhaweynana fahmid haddii alif ku buko ama wow ku buko ama yaa ku buko ka yakhsha wa yarmi wa yadcuu waa lagu qadarayaa damadii saddexda goorba masla fahnay hadduu alif ku buko ama uu ya ku buko ama uu wow ku buko xaalatu jasmana u joogo jaazimkaa leefaya lam yadcu lam yarmi lam yaksha maxaa soo hadhay xaalad keliyaa soo hadhay xaaladaas waa maxay xaalatu nasba xaaladaas ma yar kala qaadana marka haddii uu alif ku buko waa lagu qadarayaa waayo alifta maaa lagu qadaraya imikumaan soo sheegin waa litaadur iyad ma aqbalata arago waa lagu qadaraya waa lagu qadaraya lan yaksha walan tardaa canka alyahuud waa ka ilaahi haddii uu wow ku buko ama uu ya ku buko xaalatunsba u joogana likifatiha uga muuji maxaad odhanaysaa lan yadcuwa lan yarmiya ficilku muna fududaynba marka ya waxaa la icraaba horta waa mudaaricuna waan garanay mudaaricu wuxuu ku bukoonaya saddexdii xuruuf cilla inuu wow yahay inuu alif yahay inuu ya yahay saddex xaaladood buu maraya ima an yakuna wa ima an yakuna wa ima an majzuman mana saddexdaasu rahayn hadduu alif ku buko ama wow ku buko ama ya ku buko xaalaturafcana u joogo ku qadar yakshaa yadcuu yarmidhe hadduu saddexdii xaraf ku buko mid ka mid a xaalatu jasme uu joogo waa la goynayaa saddexdaba lam yadcuu lam yarmi lam yaksha xaalad bay noo soo dha xaaladda nasbada xaaladda nasbadu maynu kala qaadana wawda iyo yaadu dhinac bay isu marayaan aliftuna gaar bay isku taagaysaa hadduu alif ku buko xaalatu nasbe uu joogo fatxadii waa lagu qadarayaa hadduu wow ku buko ya u ku buko xaalatu nasbe uu joogo fatxadii lilkifa waa muuqanaysaa lan yadcuwa iyo lan yarmiya ma adag baa jira intaasu ka waramaya damadii iyo fatxadii waa la qadaraya buu yidhi ficilka mudaaric ee alif ku buka zaydun yaksha iyo walan yaksha un baa la ohanaya labadi goor baad arkaysa damat muqadaratun cala alif manac min duhuuriha atacadud liannahu ficlu mudaaricun muctalu laakhiri bilalifi walan yakshana wala fatxatu muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha atacadud liannahu ficlu mudaaricun muctalu laakhiri bilalifi damada keliya ayaa lagu qadaraya ficilka mudaaric ee wawda iyo ya-da ku buka yadcuu ficlu mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi ضمة مqdرة على الواو منع من ظهورها الاستثقال لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالواو يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالياء ina basidayn fatxada way ka muuqanaysaa marka ficilku uu ku buko wow iyo ya lan yadcuwa yadcuwa ficlu mudaaricun mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi likhifatiha bay uga muuqatay lan yarmiya ficlu mudaaricu mansuubun bilan wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun al aakirihi lkhifatiaba uga muuqatay wljasmu fi alaaai bilxadfi kamaa taqadama buu guri saddexdaba leefoo jaazimkaa leefaya lam yadcu yadcu fiilu mudaaric majzuumu binab calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila wahiya waaw wadamatu qablahaa daliilu calayha lam lam yarmi yarmi ficlu mudaaric majzuumu binab calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila wahiya alyaa wlkasratu qablaha daliilu calayha lm yksha yksha ficl mudaric majzum blm wcalaamaةu jasmi xadf xarf اcila wahiy اlأlifu wاlfatxaةu qablaha daliil عalayha mayna basidayn wallah aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watuub ilayk